لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى رواه البخاري wasfigii xalay aan soo marnay wasfigu waa lixdan saac waay lixdan suus waay marka markii shan lagu dhufto wuxuu noqonayaa saddex boqol oo suus meelahaas wa taqriiban shanta wasfi marka wax ka yar waay taqriiban eh, suuskiina waa ilaa laba kiilo iyo xoga marka qiyaasta waxay noqonaysaa wax ku dhow ama agagaarkeeda ilaa toddoba boqol oo kiilo meelahaas ku dhow ah. taqriiban xuduuddaas ku dhawaanaysa man akhada ruuxii qaata amwaala annaasi dadka xoolahooda ruuxii qaada yuriidu xaal uu doonayo ama isagoo doonaya adaaaha xoolahaa gudidooda adda allaahu allaa ka gudayo canhu xaggiisa oo markii khabar laga dhigo ama abda allahu alla ha ka gudo canhu xaggiisa oo markii duca laga dhigo waman akhadahu akhadaha amwaashii ruuxii qaata yuriidu isagoo doonaya itlaafaha inuu baabi'iyo oo isticmaalo oo sidaa ku baabi'iyo atlafahu allaahu alla ha baabi'iyo alla ha halaago ama atlafahu allahu alla halaagayo tacaala karahay rawahu lbuhaariyu buhari baa soo saaray xadiidka wuxuu u keenay khatarta ay leedahay xoolaha dadka qaadashadooda dabcan marka waxaa laga wadaa markaad dariiqo saxa ah kaga qaadato ruuxi ood ka daynsato dayntaasi ama beec ha kugu soo gasho intaad alaab ka iibsataiyo badeeco sidaa ha kugu raacdo ama ixsaan iyo irfaaqu ha kugu sameeyo ha iska faadayniyo ruuxii dadka xoolahooda ku qaata isagoo niyadiisu ay tahay aada iska bixisid oo aada ku did sidaa ruuxu ku qaata ilaahay tabaaraka wa tacaala baa ka gudaya ruuxiisa marka hore xoolaha dadka uu qaadayaba doonayo inuu un baabi'iyo isticmaalo uusan soo celin niyadaas ku qaadanaya kaa allah baabi'iyo bimacnaa ama waa habaar ama waa khabar oo ilahay baa baabi'inaya taasi ma liibaanayo marka niyadii hore dadka xoolaha kaga qaadayso yayba u noqonba intaynan gaalinba adiga maxaad samaysay niyadaada hore ma iraadatu ladama mise waa iraadat litlaaf ka horta inaadan baabi'itaa rabtaa mise inaad iska guddaad rabtaa niyadaasay marka waxaa ku xidhan in lagugu kaalmayo gudideeda iyo in iska dhaaf in lagugu kaalmayo lagu halaago adigiyo waxaaga macnaa waxwa la baabi'iyo buhaari baa wari marka dayntu halisteeda leh halisteedana waxay gaarsiisaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh intuusan fatooxaadka helin oo aan hanaa-imta koraha badan iyo uusan helinoo xaaladdu iska adkayd rasuulku sal alay wasalam ninka saxaabadiisa ka mida markuu dhinto wuxuu dhihi jiray daynma lagu leeyahay haddii la yidhaahdo haa cid markaa ka xambaarto la helo wuu ku tukan jiray haddii markaasi dayn aan lagu lahayn ama dayn lagu leeyahay laakiin cidi markaa tidhahda anaa bixinaya rasuul ilaahi markaasuu ku tukan jiray haddii kale wuxuu dhihi jiray ku tukada saaxiibkiin u isaga tegi jiray culaysku leedaha macnaha waxaa kaloo kutusaya xadiidkii fi saxiix nabiga sal alay aslam nin baa u yimid markaasuu yihi rasuul ilaahayo bal ka waran haddii aan dagaalamo oo lay dilo ma lai dambi dhaafaya markaasaa wuxuu yihi nabigu sal lay aslam ha haddii lagu dilo adoo sii jeeda oo aanaan soo jeedan adoo gaalada kusii sii jeeda oon cararaynin mar labaad buu u yeedhay nabigu sal lay slam wuxuu ku yidhi bal su aashaadi ku celi ku celiyey wuxuu ku yidhi haa adoo sii jeedo oo macnaha gaalada kusii jeedo oon cararaynin haddii lagu dilo dembigaagoo dhan waa lagu dhaafayaa ila dayn daynta mooyaane buu nabig sal lay slam jibriil baana intaa ii sheegay buui marka waa diintii xuquuq bini aadan waayo wax sahlan ma ah xoolaha marka iska uruuri iska uruuri iska fududayso waa midda dad badan lugoysay waay taxadur fara badan marka in laga qaatil baanta oo aada looga taxadaro sax dayntu way banaantahay waa u tegi nabiga wax daynan jiray salawatu rabbi wasalaamu caleyh laakiin waa inuu ruuxu uu ku kaaftoono qadarka ah baahida isla markaana haddana uu ku talagasho wix inuu iska gudo dadaalkeedana uu galo saas macana haddiise laakiin iska ururaysa waxaad ku garanaysaan daynta iyo siday diintu uga dadaashay aayadda ugu dheer qur-aanka waxay ku saabsan tahay sidii daynta looga dadaali lahaa oo loo qori lahaa ida tadayantum bidaynin ila ajalin musaman faktubuu aayadda qur-aanka ku fi aakhiri suurati albaqara waxay ka hadlaysaa daynta iyo axkaamteeda markhaati u sameeya qoraa sidan ixtiyaadad farabadan baa la sameynaya ayb arrintaasa marka xadiidku uu ka hadlaya waa ra mudan in mudnaanteeda la siiyo aada looga dadaalo khaasatan waayaan dambo ammaanadu iska luntay oo yani waxa weeye dad fara badan una xoolihii bini aadamka intay ururiyaan una kadibna ay ku ciyaarayaan wa can caaishata radi allahu canha qaalat waxay tidhi qultu waxaanu ya rasuul allah rasuulka ilaahay ina fulaanan hebel qadima waxaa u yimid lahu isaga bazun dhar ayaa min ashaami shaam uga yimid dhar nooc dhar ka mid o ah. ayaa shaam uga yimid falow bacadta maad dirtid ilayhi xaggiisa maad u dirtid oo fa akhadta maad qaadatid minhu xaggiisa fawbayni laba maro nasii'atan maad dayn qaadatid ilaa maysaratin ilaa inta aad wax ka helaysa laga gaadho fanadiratun ilaa maysara maysaradu waxa weeyaan waa xilliga ruuxay wax u fududaadaana uu helo wuxuu dayntii ku bixiyo ayb marka waxay tihi falow bacadta haddaad diri lahayd ilayhi ninkaa dharku u yimid oo fa akhadta aad qaadan lahayd minhu xaggiisa tawbayni laba maro nasiicatan aad dayn kaga qaadan lahayd laanna hadda wax ma haysid aad ku iibsato ilaa maysaratin intaad wax ka helaysana uu kaa sugo waa lahayd wy man sida sida samaysid fabacata wuu diray nabigu sal alay wasalam ilayhi ninkiibuu u cidiray ninkii dharka keensadoo suuqa u keensaday oo soo dejistay buu u cidiray nabigu sal lay wasalam wuxuu yihi laba maro niibu idaymi oo markaan helo aan kuu gudo famtanaca ninkii arrintii waa diiday kuma siinahayui labadeeda maro kumana dayuunayo akrajna waxaa soo saaray xadiidka isaga alxaakimu baa soo saaray fi lmustadrak walbayhaqi fi sunan warijaaluhu ragga wariyi la yeela waa rag lagu kalsoon yahay xaakim xadiidka markuu wariye kadib wuxuu yihi saxiixun calaa sharti lbukhaari dahabi baana ku waafaqay waxaa kaloo xadiidka soo saaray oo hadda sida ka muuqata ibn xajar haddiiba xaakim iyo bayhaqi la soo saaray u leeyahay xaakim iyo bayhaqi bimacnaa ahlusunanka inayna soo saarin baad moodaa inuu hadalkiisu kutuso caadatan hadduu xadiidku ama sixaaxa ama saxiixaynka ama sunanka ku yaallo ayaguu ku hormaraya saasaan uga soo baranay xadiidkan marka hadda xukumuudsiinayaa akhrajahu alxaakim walbayhaqi hadal hadalka xaafidku xukumuudsiinaya ahlu sunanku inayna soo saarin xadiidkana waxaa soo saaray alimaam tirmidi iyo nasaa-i labadaba soo saareen asagoo waliba tiran ka dheer oo qisadiisii wata bay soo saareen oo hadda maalan yani qaybta dambe fabacata ileyhi famtanaca nin baa nebigu war laba mara idayni u yiri oo diiday soo wax lala yaabma yani ruux muslim ah si dul istaagta garan kartaa maanaa fahmi karaysa xadiidku wuxuu leeyahay lafdiga nasaa tirmidi kaana calaa rasuuli lahi sal ly wasalam tawbaani qitriyaan laba maro oo qitri ah baa nabiga sal alay waslam korkiisa ahayd oo xidhnaan jiray khaliibaani oo qallafsan nabigu sal lay slam labada mar markuu ku fadhiisto maadaama ay qallafsan yihiin oo uu ku dhigdo bay ku cuslaan jireen dhididka galay culays uma kordhiyo soma laakiin maradu markay yaro hadday si qallafsanayd oo cuslay dhididka galana waa sii qalfo labada mar markuu nabigu ku dhidido waa ku cuslaan jireen faqadma badun min ashaami marbaa markuu shaam ka yimid lifulaanin alyahuudiyi markaa waxaa keensaday ninkii hebel la dhihi jiray yahuudiga ah oo ganacsado ahabaa dharka suuqa keensaday markaasaa waxaan ku yidhi caaisha nabi allow low bacadta ilayhi faashtarayta minhu qawbayni ila lmaysara ninkaa maadada u gursado laba mara ka deyntay ilaa intaad wax ku helayso markaasuu nabiga u cibiray sal l sl farsala ileyh markuu ninkii u tago uu ku yidhi nabiga sal ly wasalam ayaa isoo diray laba mara inaad dayisuuna taan rabaa intuu waxinhayo kusiinay ayuu wuxuu yidhi ninkii yahuudiga qad calimtu maa yuriidu anu waan garanayaa yii maxamed wuxuu doonaya maryo idayni dan tukanaya anigu waa fahmayaa buuri oo maxay tahay inamaa yuriidu an yadhaba bimaali aw bidaraahinii inuu shirimadooda qaato xoolahooda qaaton buu rabaa buuri wax kale uga sar ninki wax iga daysa berri beynta isiin doona ma ahee waa dariiqu xoolahayda ku qaadan lahaa un waay xooladoda mala inuu dhacu rabaa markaas rasuulku wuxuu sal alay slam markii warkii loo keenay kadaba qad calima annii min asqaahum lillahi wa aadaahum lilamaana been buu sheegay wuxuu ogyahay buu isagoo laftiisu ogyahay inaan dadka ilaahay ahay ninka ugu cabsi badan ammaanadana ugu gudid badan inaan ahayd moogahid taas ma mooga laakiin yahuudi waa ku welwelaya been buuna sheegay bu nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh xadiidku marka dhamaystirkiisa waa saasoo isagoo sidaas wuxuu ku yaallaa sunan tirmidi iyo sunan musaawi waana xadii saxiixa xadii saxiixa wey ninka marka nabiga sal alay wasalam u diiday dharka waxa weeyaan waa nin yahuudiya taasi marka cajabku waa kaa baxaysa nin muslima ah u diiday waa la yaabi laha laakiin yahuudi baa u diiday ad wasidiis yahuudiya aslagaadii baa ku darayba soma aslagaadii baa ku daray xoolahaybuu qaabanayaan ayb xadiidka waxaa saxiiyo kale imaam tirmidi caleyh raxmat ullah sheekh albani waa xadiis sugay xadiid xadiidka wuxuu u keenay baabkii dayntaan ku jirnay in alaabta ama badeecada la kala daynsan karo oo laguna kala daynsan karo waktigaan helaan ku siinaya laba masalaba way ku jirtaayo dabeecada horta dunya waa lagu kala qaadan karaa waana itifaaqoo khilaaf kuma jiro nabigaana sameeyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh kama fi saxiixayn isaga oo gaashaankiisu nin yahuudiya oo uu shaciir ka daynsaday reerkiisa uga daynay daynteedii lagu leeyahay oo nebiga nin yahuudiya uu ku leeyahay buu nabigu geeriyooday sal ly diriciisiina la haysto marka mucaamalayska mubaaxa waay dadka jiniyiinta iyo gaalada iyo waa lala mucaamalo kara daynsiga iyo ganacsiga iyo mucaamalaadka adduunyada laa yanhaakum llahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi diin saas maana mucaamalaadkaasi muwaalaadna kuma kusto iimaanka iyo diintana calaaqa lama leh waa mucaamalaad adduunyadaska mubaaxa waay dhib ma marka nabigu sal ly wasalam masalada waa sideeyey qur-aankana waa tilmaamay dhib male dhimane wax mushkila male waxaa kaloo xadiisku inoo faa-iideynayaa oo laga faa-iidaysanayaa muddada loo qabanayo daynta in la dhihi karayo markaan helo waana masala khilaafiyey culimada intooda badan waxay qabaan muddada haddii la qabanayo waa in muddada la xadido oo tiraada taariikhablaanku siinaya laakiin wakti aan la garanaynin ama arin aan la garanaynin xilli ay noqon doonto in lagu xidhaayo badankood way diideen haween badankood way diideen masalan markaan heraalku siin doono hadday goobaa heli doontaa inaa yahiima wadhexka iskaba muxuu ahaay lagu imtixaana fakrigaa iyo wax la-aantaas ay iskaba jirta marka goobaa heli doontaa wakti male laakiin xadiisku wuxuu inoo faa-iideeyey inay bannaan tahay hadduu raalli ku noqdo ninkii badeecada lahaa way bannaan tahay ayaa nabiga sal lay aslam damcay haddii yahuudigu ka yeeli lahaana waa kula mucaamulan lahaa nabigu salawatu rabbi waslamu aleyh an abi huraraa radi alahu canhu qaala wuxuui qaala rasuul lah sal lay aslam waxaa laga taagay sidoo kaleeto nabigu samaaxadiisa samaaxadiisa mucaamalaadka adduunyada iyo yani waxay sidii shaksi caadiyo kale buu u mucaamaloon jiray oo yani waxa waa la qabsan jiray oo xuquuq baa lagu sheegan jiray oo waxbaa loo diidi jiray oo wahaakada ma ahayn muxuu aha uga mucaamaloon jirin sidii nin madax oo kaleeto ahoo boqor ah oo dadka waxoodana xoog ku qaata waxna aan loo diidi karin sida madaxda kaleo kaleeto macnaa waxa weye fajarada ama culamada oo kale ma ahayn yani waxa weyaan kuu diira haddii la yidhahdo waa isaga dhaqaaqi inta la qabsanaa markaasa saxaabada intii rasuulka ninkan xua nabiga ku qaylaya waa la ordaafa ninkii xaqle hadal bale wuu leey ninkii xaqle waa hadli karaayo daaye marka saas wa yani waxay kutusaysaa inuu ahaa nebi ilaahay oo rasuuloo addoon ah aysan boqoriyo madax ahayn sunnadaana waxaa ka qaatay khulafadiisii wahaakada wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxu qaala rasul lah sal lay aslam rasuulku wuxuu yidhi aldahru dhabarka yurkabu waa la fuuli binafaqatihi nafaqadiisa ama nafaqayntiisa sababteedaan lagu foolin idaa goortii kaana uu ahaado dhabarku marhuunan mid la rahan dhigay wa labanu dari neefka irmaan caanihiisana yushrabu waa la cabbi binafaqatihi nafaqadiisa sababteedaa lagu cabbayaa idaa goortii kaana uu ahaado marhuunan mid la rahan dhigay wa calalladii kii korkiisa waxa ahaaday yarkabu fuulaya oo intifaacsanaya dhabarka wa yashrabu cabbaya oo caanaha ka cabbaya korkiisa waxa ahaatay annafaqatu inuu nafaqeeyo neefka rawaxa wariya albuhaariy buhaariya wariy ayb xadiidkan wuxuu u keenay so dhowr baab inuusan cafidin dhowr baab uu sii salamka iyo qardiga oo doyntii oo soo marnay ah uu qayb bu haddana kaga noqon doonaa xadiidkuna wuxuu ku saabsan yahay rahanta rahantana waxaa la yidhaahdaa cuquudda shareecada ayaa saddex qaybood loo qaybiya cuquud oo mucaawada cuquud wax laysdhaafsanayo beeca iyo shiraha iyo tijaarada iyo manasa ijaarada iyo wahaakada cuquudna waxaa la cuquudu tansiib ama istifaaq oo cuquuddaasi beeca ee wax laysdhaafsanayo ayaa ammaane ahaan ruux kalsooni ahaan wuxuu u haysto waay ama ruux balliina ii keen ama waxaan kaasii hayo ii keen intaad daynteeda ii gudayso yani ama damiin ii keen ruuxaan aqaanon ku kalsoonay oo yidhaahda ruuxa haddaad waxaagii ka weydo anaa ku siinaya waa damiin zaciimka ama ma ahee waxaan iga sii hay intaan kaaga keenayo deyntaan markaan kuu keenana waxay waagu socinaysa rahaanta taasa la rahaanta taasa la yidhaahdaa waana ka qur-aanku sheegay aayaddan hadda ka hadlaynayo muxuu ahaaye aayat eh, lmubaayana oo fi suurat lbaqara afarkeeda ku sugay daylaha markay ka hadasho oo daylihii markhaati u sameeya qoralay ayaa waxaa laga dambaysiiyey aayad ah? wain kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban farihaanun maqbuuda haddaad socodso tihiina cid wax idiin kala qortana aada weydaan wixiina kale iyo sukuunay kale daymateen farihaanun maqbuuba rahanyaal markaa aad kala guddoontaan oo kala qaadataan way markaas yani ruuxii rahantiibuu qaadanayaa rahantaasuu marka haysanaya axaadiista nabiguna sal alay aslam iyaduna ay ka hadashay waa tan qaarkeed aan dul taaganahay waana ijmac way in rahanta la kala qaadan karayo rahanta in kala qaadan karayo waa masale ijmaca khilaf kuma jiro xadiidkani marka wuxuu ka hadlay shayga rahanta la dhigay oo curaada la dhigay curaada la dhigay oo ruuxii deynta kuugu lahaa aada u dhiibtay inta aada deyntiisii u keenaysana uu sii haysanayo manaafacaad hadduu ka soo baxhayaan yaa intifaacsanaya muddadaa aada aduu gacanta ku hayso munaafacaadka yaa iskal masalan waa jaadiid waa la rartaa muddadaa yaa badanaya anigii beenta ku siiyey gacantaydu ku jira adiguna milkiyadiisii baa leeda soma laakiin gacantaada kuma jiro anaad igu soo wareegisay ayb ma anaad intifacsanaya dhabarkiisa oo gaadiid ka dhiganaya mise adigii milkigiisa lahaa baad dhabarkiisa intifacsanaya waa mudda labaad hadduu neef irmaa yahay muddada iyadaa yaa maalaya caanihiisa ma anigii baa maalaya daynta kugu lahaayee gacanta ku haya neefka mise adigii milkigiisa lahaabaa maalaya xadiisku wuxuu ka jawaabay labada ruux midka neefka nafaqadiisa iyo mas-uuliyaddiisa haya baa manaafacaadkiisa la iskale haddii murtahinka neefka haye gacanta ku hayaayo isagu uu diilayo masruufayo calqinayo nafaqaynayo raacayo ilaalinayo mas-uuliyaddii ay saaran tahay manaafacaadkana isagaa yeelanaya sama leanno qaacidadii sharcigii waxay ahayd alkharaaju bidamaan ama alulmu bilurmi alulmu bilurmi yani waxa maadaama ninkani isagu uu nafaqadii neefka bixinayo wixii ka soo waa inuu isagu intifaacsado neefka hadduu kani gacanta ku hayo laakiin ninkii lahaaba wixii kharashaadkiisaa tukanaya mar hadday sidaas noqotona kaas lahaa kharashaadkiina bixinaya nafaqada bixinaya baa markaa yeelanaya dhabarka manafacaadkiisa iyo caanahaba isagaa yeelanaya xadiidku marka wuxuu ku xadiday kolba ninka nafaqada bixinaya baa manaafacaad kala leh saasman haddii uu yahay kii lahaa iyo hadduu yahay kan loo dhiibaya gacanta ku haya midku noqdo macna xadiidku sidaa uu qabo oo neefka cidda nafaqaynaysa ama rahanta cidda nafaqaynaysa kolba wuxuu ka soo baxana inay iyadu yeelanayso sidaasi ayaa waxaa ku tegay alimaamu axmed isxaaq ibnu bahwiya iyo leyt ibnu sacd aimadii fuqahada ah jumhuurku way diideen maalik shaafici abu xaniifa way diideen xadiidkanna waxay kaga jawaabeen jawaabo aan lagu qancin jawaabaha lagu qancino daciif maray dhahan waa mawquuf maray tawiiliyaan maray xamli daciifa ku dhuftaan oy meel saaraan jawaabo aan raali lagu noqonin bay ka bixiyeen wasawaabu waxa weyaan waa xadiidka daahirkiis siduu kutusaya leanna xadiidku mar hadduu asaxo isaga asal iskiisa u madax bannaan aslun min alusuuli saabika wa nafsigiisana daliil looma hayo sidaasaa marka raajix xoog badan rahanta kolba ciddii nafaqaynaysa baa manafacaadkeeda raqabadeeda iyo iyada daatadeedana ayada muran kuma jiro ninkii asalkeeda haabal ayb lanna waxaa heshiis lagu yahay daynta markuu kuu keeno inaad ku wareejiso inta uu dayntaadii kaa maqantahay inaad haysato haddii dayntaadii keeni waayo waktigii la gaado xaq waad u yeelanaysaa marka inaad gadato ood suuqa geyso saas macnaha qiimo caadil aa lagu qadi waxaagiibaad ka goosan wixii siyaadana waga celi saasar meeshaasi waxa weeyaan waa meesha ay ku kala togsan tahay shareecada iyo andimadan hadda dhaqaalaha maamusha ee ribada ku sallay ee caalamku hadda ku mucaamalooda masalan markaad dayn qaadato ama sharikad ka qaadato ama baygi ka qaadato ribada ay saaranayaan marka laga tago waxaa lagaa qaadayaa waxay ku magacaabaan security bay ku magacaabaan waana raanta lafteedii u ah security-ga marka lagaa dhigo haddii dayntii sidii lagu heshiiyey aada u bixin weydo lafaheedi iyo weliba dulsaarkii fuulayba haddaad sidii lagu heshiiyey u bixin weydo ood la daahdo xaq waxay u yeelanayaan in ay xaraashtaan shaygii ay kaa qaadeen ay ku hayeen gurigii beertii baabuurkii bay xaraashanayaan ayagaa xaraashaya laftooda ha xaraasheene markay xaraashaan hadday wax u dheeraato ayagaa iskale soma maala hal milyan baad ku kulahayd way kugu lahaayeen gurigii baa la xaraasho laba milyan buu gooyey halkoodii milyan goosan maayana labadii milyan milyanba way qaadanayaan shaygiiba iyagaaba iskale haddii uu ka dhimanaado maxaa la samaynaya oo intay kugu lahaayeen wax ka hooseeyo uu gooyana baalac kuu raacanaya kaadna waa hadhi maaya hadda waa caynu dulmi waana taxdiidka shacibku tilmaami doona marka laakiin sharcigu wuxuu leeyahay kow horta hala xaraash hala gado gacanta gadaysaaye ma aha ninkii murtahinka ahaa ee daynta lahaa ma aha gacanta gadaysa laanna wuu dulmin haddii la adugu gado waa in gacan dhexdhaad horta gado oo suuqa geyso shardiga labaadi waxa weeyaan markii la gado haddii shaygii uu qiimihii daynta gooyo oo waxba ka siyaadin ruuxii lahaa baa lagu wareejinaya haddii wax ka siyaadsan uu gooyo dayntii baa laga jarayaa inta siyaadadaa ninkii rahanta lahaa baa loo celinaya hadduu qiimihii qiimo ka hooseeyo gooyo maxaa dhacaya markaasi waxa weeyaan waxa soo baxayna ninkii daynta lahaabaa la siin waxa soo harayna dayn uu weli kusii yeelanayo marka u say u kala gedisan yihiin andimada ribowiga ah ee reer galbeedka iyo shareecadu wax isku baaba ma aha shareecadu waa cadaalad mar walba laa tadlimuuna walaa tudlamuuna wa dadka nina la dulmin maayo kii xoolahan aan la dulmin maayo kan miskiinka diinta qaatanana kulmin maayo saas man ayb wa canhu radi allahu canhu abu hurayre wey wa canhu can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yihi laa yalaqu laa yulaquna waa oo ya la godo iyaduna way jirtaa laa yaglaqu ma xidhmo ama laa yuglaqu lama xidho oo lama xabiso arrahnu rahantii min saaxibihi kii iska lahaa lagama xidho lagama xabiso alladii kaasoo rahanahu rahan dhigay midka rahan u dhigtayee lahaa lagama xidho kamana xidhanto lahu isagay u sugnaatay unmuhu rahanta faa'iidada ka soo baxay wa calayhi korkiisuu ahaaday gurmuhu rahanta qaraamaadkeeduna isaga korkiisay ahaaday rawaxa wariya daara qutniyu baa wariyey walxaakim kadalika bayhaqi ibn maajah ibn xibbaan intuu way wariyaan wlxaakim baa wariyey warijaaluhu xadiidka raggiisuna warinayaana iqaatu saxiixun calaa sharihima buu xaakim markuu wariyey ayib wuxuu yihi xaafidku warijaaluhu xadiidka ragga warinaya iqaatu waa rag lagu kalsoon yahay ila laakiinse ana almaxfuuda sida la xifdiyey cinda abi daawuuda abu daawuud agtiisa iyo waayrihi iyo keyrkiiba irsaaluhu waa xadiidkan inuu mursal yahay xadiidka rijaaluhu iqaat laakiin cilaa ku jirta cillada ku jirta waxaa laisku khilaafay xadiidku ma musnad ba mise waa mursal ah, ma xidhiidhsan yahay oo saxaabigii miyaa la sheegay mise saxaabiga sheegiddiisu waa qalade xadiidka taabiciga ayaa nebiga u tiiriyey saasuu mursal ku yahay labadaa keewa xaafidku wuxuu yidhi sida la xifdiyey abu daawuud iyo keybkii agtooda raajixa ka ah waa inuu mursal yahay marka macna waxa wey waxaa irsaaliyey saciid ibnu musayab taabicii amaa abu hurayre in la sheego oo taabici meesha lasoo geliyo waa daciif oo dee saxaabiga di meesha lasoo geliyo musnad buu noqon oo musul buu noqon sooma waa daciif in saxaabiga la sheego xadiidku wuxuu ku xoog badan yahay oo sax ku yahay inuu yahay mursalu saciid ibnu musayab oo uusan musnad ahayn sidaasuu leeyahay xaafidku oo uu ishaaraya waxaana sidaa qaba cilmo badan maxaa yeelay ragga xadiidka wariyey oo zuhri ka wariyey intooda badan fuqaadka ah ee aimada ah mucdamkooda way irsaaliyeen xadiidka waxaa ka mid a ah masalan macmar ibnu rashid alumawi alimaam alawsaaci yunus ibn yaziid ibn alayli cabdiraxmaan ibn abi zayd malik ibn anas imaamkii kulligood xadiidka irsaal bay ka wariyeen ibn shaakir ka wariyeen azuhri cali ibn musayyab mursalan xadiiku inuu mursal yahay baa sax ariiqiisana waxaana rajaxay inuu mursal yahay alimaam albayhaqi abu daawuud bazaar abulxasan ibn qabaan ibn cabdilhaadi sidaasuna sheekh ilalbani caleyh raxmat ullah daara qutni kadalika aimada badankood waxay qabaan xadiiskani inuu mursal yahay waxa islaamiye inuu yani musnad yahay isagana raajixay ibn cabdilbar iyo cabdilxaq alishbiili iyo ibn xasmi iyo keyrkood waa laga xoog badan yahay mursal yahay waa xoog badan sida aimada hore ay qabaan laakiin duruuq fara badanoo daciifuu leeyahay kuwaasi haddii lagu xoojiyo culimada qaar baa waxay leeyahay xadiisku xasan waa gaari karaa duruuqdaa badan ee daciifka haddii wuxuu lagu kabkabo xasan waa gaari karaa bay leeyahay laakiin sida raajixa waa inuu mursal yahay mursalkuna waa min awaaci daciif xadiidka markaa halkaa kaga nimaadno macnihiisu muxuu noqonaya macnihiisu waxa weeye laa yablaqu rahnu min saaxibihi aladii rahanahu waxaa la yidhahdaa haliqa yablaqu ayaa la yidhahda laada naafiyana waa laga dhigi karaa naahiyana waa laga dhigi karaa laa yablaq waa naahiyo yuusan xidhmin ama laa yublaq yaan la xidhin ama naafiye noqon kartaayo laa yablaqu ama laa yuglaqu ma xidhanto ama lama xidho isku macnuda meel buu imaanaya ayib ma xidhantadaasi maxaa laga wadaa marka waxaa laga wadaa shayga markuu ruuxii iska lahaa rahan dhigo oo beyntii sababteeda uu rahan u dhigo ninkii loo dhiibay sidaa ku milkin maayo leanna waxaa jiri jiray jaahiliyada islaamka kahor ruuxu hadduu rahan dhigo rahantiina waktigii daynta la gaadho ruuxiina dayntii uu bixin waayo rahantii markaaba waxaa mulkinaya kii la rahan dhigayo loo dhiibay baa markaba mulkin jiray waaba la wareegahayaaba waataan hadda sheegayna soma markaaba wuu la wareegaya ninkii iska lahaa markaa kadib hadduu isku dayo wax kasta keeno inuu furto isku dayo ma furan karo waa xananta odaa waktigaa daynta ku keenayey rahantaadii waa kaa xidhantay waa la yeeshay mana fakisan kar ma fakin kart ma qaadan kart xadiisku diidan yahay waxaa laleeyahay kama xidhanto lagamana xidhan ninkii iska lahaa laba gooraba isagaale inta ay jirto asagaa iskale wixii qaraamaadee gasho ee loo baahdo ee jiritaankeeda u baahdo wixii faa-iidee ku kordhana isagaa iskale masalan iyadoo gacantii ku jirta ruuxii la rahan dhigay ee deynta laga qaatay bayba qaaliyowday ama wayba qashay waxbaa ku kordhay waxaa ku kordhayna ninkii iska lahaba iskale wixii qaraabaaday u baahatana isagaa laga qaaday sidaas w laakiin ninkani war deyntaada u haysa deyntaadahayso ma milkinaysa laakiin haddii deynta waktigeedii lagu siin waayo maaha inaad cayntii milkinayso ee cayntii baa la xukumayaa jiha kaleeto madax bannaan oo qadaa'iya xukumaysa way sulqin way iibin xaqayaa lagaga gudaya macnaheedu maa inaad yeerato xadiikani marka taasuu diidan yahay waxaa deliishaday xadiidkan waa haddii la yihahdo waa sugan yahay waxaa deliishaday jumhuurta qolyahan soo sheegnay maalik iyo shaafici iyo abu xaniifa oo waxay u deliishadeenoo ku caarideen xadiidkii kan ka horeeyey oo waxay yidhaahdeen xadiidkani wuxuu faa'iideeyayaa labagoorada wixii rahan ku dhasho iyo wixii qaraamada u baahataba labagoorada ninkii dhigay raahinka haba iskale soma xadiiskii horana muxuu lahaa yurkab wa yushrab binafaqati somaha kayna muxuu leeyahy calayhi ulmuhu walahu lahu ulmuhu calayh urmuh xadiidkana marka cuskadeen kaa horena waxay yidhahdeen cilooyin waxbay u sameeyeen waa ka boodeen saan kala deliishadeen laakiin ra'yiga saxda waa madhabka imaam axmed iyo isxaaq iyo leyf ay ku tageen ayaa sax ah labada xadiisna iskama hor imaanaya hadii la yidhahdo waa mide eh. horta labada xadiis ku awood maaha sooma xadiidka hore bukhaari baa wariyey kanina waaba daciifa waa mursaba waaba isku haystaa ma sugnaynaysa ma sugna xagga awood ahaan marka ma muqaawamayn karo xadiiska hore sooma ayib midda labaad labada xadiis waa la iswaafajin karaa xadiidka waxaa lagu cambaari karaa lahu gulmuhu wa calayhi gurmuhu waxaa la dhahayaa markuu isagu nafaqaynayo oo gurmiga uu leeyahay sax gulmigiina isagaa iskale laakiin markuusan isagu nafaqaynaynin oo murtahinku uu nafaqaynayo xadiidkii horaa ku tusayo wuu ka wareegaya taa markan munaafacaadka waxaa intifaacsanaya ninkii nafaqada bixinayey marka xadiidka horaa ka daqiiqsanoo ka mufasalsan tafsiil dheeraadu bixiyo xadiidkan hore xadiidkanna waxaa ku jira ijmaal mid kale lagaga jawaabi karaa waxaa la dhihi karayaa xadiidkan sideedaba wuxuu ka hadlayaa arrintii jaahiliyada la samayn jirayo rahanta in layskaba qaato la mulkiyaba taasuu diidan yahay xaaladda kaleeto kamabuu hadlayaba adiga si la yidhaahdaba xadiiska hore macnuhu ku tusay baa xoog badanoo saxa kanna waa layswaafajin karaa an abi raaficin radi alahu canhu ana nabiya nabigu sal lay slam istanaa nabigu wuxuu daynsaday min rajulin nin wuxuu ka daynsaday bakran qaalin qaalin faqadimat markaa waxaa soo gashay qaalinka geela wey manaa bakriga la yhaha faqadimat waxaa soo gashay calayhi nabiga korkiisa waxaa u timid ibilun geel oo min ibili sabaqati zakada ama sadaqada geeleedii ka mida yaani geel saka la soo uruuriyey baa loo keenay nebiga sal alay slam markaana dayn buu qabaayo nin baa wuxuu ka daynsaday qaalin geel ah oo nabiga dayntaasaa lagu leeyay geelii sadaqadaay fa amara markaasuu nebigu wuxuu amray sal lay slam abaa raaficin wuxuu amray an yaqdiya inuu gudo alrajula ninkii bakrahu qaalinkiisii inuu gudo waar ninkii daynta inugu lahaa geelaa sakada ee yimid qaalinkiisii ka sii buuri orda fa qaala markaasaa wuxuu yidhi aburaabic geelii markuu dhex galay qaalinkii qaalin u dhigma wuu waayey fa qaala wuxuu yidhi laa ajidu ma helaya rasuul ilaahi ilaa khiyaaran mid qiimo badan rabaaciyan oo muxuu ahaayey eh, toddoba jir a ah mooye rabaaciga waxaa la yidhahdaa waa neefku markuu sanadka lixaad ka baxo oo sanadka toddobaad galo baa rabaaci la yidhahda galow maana ayib midkiisii ka fiican oo haddana sanadkii toddobaad galay unbaa geela ku jira bu laakiin qaalinkiisii mid u dhigmababa haynaba marka ma kanaa ka qiimo badan qaalinkiisi waa qiimo badan kanaa ka qiimo badan sooma kanaa ka qiimo badan qaalinkiisii mid yar buu ahaa kanisa laakiin waa waa rati weyn ayib faqaala markaasaa nabigu wuxu yuri sal lay waslam acihi sii iyaahu isaga acihi ratiga waxaad siisaa ama acihi ninka waxaad siisaa iyaahu ratiga sii ratigan weyna kiisii ka qiimo badan sii ku wareeji maxaa yeele faina khiyaara annaasi dadka akhyaartoodu axsanuhum waa kuwooda ugu fiican qadaan xagga gudidda daynta gudideeda dadka ugu fiican oo markay daynta gudahayaan ka dadaala badkaasoo dadka ugu akhyaarsan buu nabig sal marka waxa u dheeraadeene u raacay buu nabig sal saasmaa rawaxa wariye muslimun muslim baa wariy bal jamaacadaa soo saartay ila albukhaari ayib waxaa la mid a ah xadiiskaasi xadiidu abi hurayra wuxuu yidhi kaana lirajulin cala nabiy sal lay slam sunnun min alibil nin baa nebiga wuxuu ku lahaa neef dada geela yani da ka mida ah fajaaa yataqaadaahu markaasuu nabiga u yimi wuxuu ku rasuul ilah dayntaydii isii markaasaa nabigu wuxu sal lay aslam ictuuhu war dayntiisi inaga siiya faalabuu sinahu falam yajiduu ilaa sinan fawqaha way raadiyeen dadiisii uu nabiga ku lahaa dadiiba waa ka waayeen geel ama way ka hooseysaa da ka yar waay ama da ka waaweyn waay dadiisii mid lamida waa waayeen markaasaa nabigu wuxu sal lay slam ictuuhu siiya midkaa dadiisii ka fiicane ka weyn ku wareejiya markaasaa ninkii markii neef qiimo badan oo kiisii ka qiimo badan la siiyo lagu wareejiya wuxuu ihi awfaytanii awfaaka allah ah. waa dii siyaadisa allah kuu siyaadiy waa dii dhamaystirta khayr allah ku siiy baa duceey markaasaa nabigu wuxu sal lay waslam ina khayrakum axsanukum qadaa ka idinku khayr badan waxa weeye ka idinku fiican xagga gudidda daymaha xadiikan waxaa soo saaray axmed iyo buhaari muslim iyo keyrkood isagoo xadiiskii hore lamid xadiid kale masaa'il dhowra laga qaadana waa midda koowaadee horta xoolaha in la kala dayman karo waana masale khilaafiya bacdi ahlilcilmi waa waxay leeyihin xoolaha in la kala daysanaayo ma banaana maxaa yeelay neefkaa daysatay neef boqolkiiba boqol la mid ah lama heli karo wixii miliyaad maaha mar haddayna misliyaad ahayn oo aynan dhinac walba iskala mid noqon karaynin saddan lilbaab lama daysdayn ma galaan xoolaha lama daysan karo waa rayo laga xoog badan yahayo xoolaha nool waa la kala daynsan kara hadowna markaa daynsato neefkii neef udhigmo haddii layla khayr haddii kale ku ka dhow ku dhow oo ka qiimo badan baa lagu xina sidaa nabigu yiri sal ala waxaa kaloo xadiidka inoo faa'iideeyey daynta marka la gudayo inay fiican tahay oy fadli badan tahay wixii aad qaadatay inaad wax ku darto ila waxaa la doonaya adiga waa lagu ixsaabsanay sooma haddii lagu ixsaabsanay adiguna ixsaabsamee sooma muxuu haddaad noqoto uun xawaali qorisaar male qorikitaab ma leh yani waxa la rabaa la yidhahdo ho oo hooda baro wax la yidhaha jirto ho o oo hooda baro marka waxaa la doonayaa ixsaanka laguu galay adigana inaadan ixsaankii ka tegin sooma marka way bannaan tahay sharcan bal way fiicantaho min xusni qadaa bay ka mid tahay dayntaad qaadatay ayadoo wax dheer yihiin inaad celiso dheeridaasi ama cadad ha noqoto ama xagga sifada ha u noqoto ama tiro ahaan bay ka badan tahay tii lagu siiyey ama xagga sifaday kaga fiican tahay tii lagu siiyey cinda aljamhuur dhamale waa la gudi karaya ayb oo miyayna ribo ahayn dayn manaafacaad keentay sooma xadiidka soo socdee ku xiga baan kaga hadli doonaa kaasaa masalada qaacidadeeda sheegi doona haddase waxaad haysataa dayn lagu siiyey ood intifacsatood soo celinaysay waxoogaa soo raacisaa saasaa fiican laasimta kuguma ah intaa ku bedelo hadda qaybta kalena xadiiska soo socda inumar waxaa kaloo xadiidka laga faaidaysanaya xusnu lqada gudid wanaagga in muxuu ahay ruuxu ama xaggii waktiga ha noqoto ama xaggii shaygu gudaya ha noqoto inay akhyaarnimada kan tahay iyo dadnimada ruuxu inuu ku dadaalo inuu diinta si fiican u gudo si wanaagsanoo laalaab lahayn lanna laalaabka iyo dhibka iyo dadka lugoyntooda iyo ruuxan waa kuu ixsaanfalay hadduu kuu ixsaanfalay ma mudno marka inaad abaalkii ku jisaarto aada warwareejiso oo tidhaahdo muxuu ahay soo noq soo noq abalakeeshu keeshu keeshu tiisumada maasmuud soo noqo soo noqo soo noqo godbaaba dabeecadda noocaas ayda waa imtixaan ah marka waan u doonaa layu lwaajidi yuxilu cirdahu wa cuquubatahu waan u doonaa ninkii isagoo heli kara dayntii inuu gudo dadka meermeeriya in wax laga sheego iyo in la ciqaabo intaba waa way xalaalayn waan u doonaa ayib an caliyin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi kullu qardin dayn kasta oo jarra soo jiiday manfacatan manaafacaad soo jiida yay soo jiidaysaa kii bixiyey jarra soo jiida manfacatan lilmuqrid waay kii bixiyey manfaca u jiida fa huwa daynkaasi riban waa ribo ayb oo waxaa wariye alxaaris ibn abi usaamataa wariye waisnaaduhu sanadkiisuna buu ihi xaafidku saaqiun waa mid dhacsan wax jira maaha saaqi waxaa la yidhahdaa waxaan qiimo lahayn wy man sanadkiisu wax jira maaha sanadkiisu wuxuu saaqid ku yahay waxaa ku jira sawaar ibn muscab min la yidhaahdo oo matruuk xadiid matruuk lxadiidkana xadiiskiisa waa daciifun jiddan sooma ma kabmo lamana kabo ma kabo oo xadiis kale ma kabo isaguna ma kabmi karo lanno dacfigiisa xoog badan marka ninkaasaa ku jiro matruuq ah saas daraaddeed xadiidkaasi waa daciif jiddan ka xadiid ahaan walahu waxaa u sugnaaday xadiidka cali shaahidun mid kaleo u markhaati kacaya oo isaguna daciifun daciif can fudaalat bni cubaydin baana laga warinaya cinda albayhaqi bayhaqi agtiisuna ku sugaya bayhaqi waa fi sunan kusoo saaray fudaalat bni cubayd saxaabigaasuu ka warinaya shaahidkaasina waa jira wuxuu yidhi isaguna sanadkiisu waa daciif soo inama dhihi dacfiga ku jiraa isagana waxa weeyaan waxaa ku jira man laa yucraf cid aan la garanayninba nin uu yahayba la garan waayey baa sanadka ku jira majhuula ah. saas daraadde isagana dacfigiisu waa kan wa aakharu buu leeyahay sidoo kaleeto walahu waxaa u sugnaaday aakharu shaahid kale saas macana walahu waxaa u sugnaaday xadiidka cali aakaru ay shaahidun shaahid aakaru oo kalaa usugnaaday shaahid kale leya xadis kale markaad kacay kaasoo mawquufun ku eg mawquufun mawquufa mawquuf yani waxaa la yidhahdaa waa xadiidka saxaabiga ku eg sooma ama waa hadal saxaabi ama waa ficil saxaabi nebiga ma gaadhsiisna mawquuf baa la dhaha mawquufun kaasoo mawquuf ah an cabdlahi bni salaam cabdlahi bni salaam laga warinayo cinda albukhaariyi buu ku sugaya isagu ayb lafdigiisu wuxuu ahaa xadiidka mawquufka ee cabdullahi bn salaam mawquufka ku ah abu burda warinaya abu burda ibn abi muusa alashcari ayaa warinaya wuxuu yihi ataytu lmadiinata magaalada madiina aan iga falaqiitu cabdullahi bnu salaam baan la kulmay buri radi allahu canhu cabdulahi mslam miyaynu qoray mslam nushade shadku sax ma cabdullahi mslam way caadi wa ayib anu ishade shadku sax ma magaalada madiinaan imid buu yihi falaqiitu cabdullahi bn salaam baan la kulmi bui radi allahu canhu markaasaa wuxuu yihi alaa tajiiu faucimuka sawiiqan wa tamran faucimaka sawiiqan wa tamran war maad ii timaadido aan ku siiyo bahalka la ydhahdo boorajka boorajka iyo timir aan ku siiyo sawiiqa waa waa nooc muxuu ahay bahalkan boorajka aan idhaahno la qaso iyo timir aan ku siiyo niyo maad ii wa tadkula fii beytin gurigayna aada gasho soo boho markaasaan u markaa waxaa i bu wuxuu yidhi bu ihi fii ardin arriba biha faashin warniyo dhul waxaad joogtaa buu ribadu ay aada ugu faafsan tahay xumadu ku baahday ayaad tusaagos ee idaa kaana laka calaa rajulin xaqun haddaad nin xaq ku leedahay oo faahdaa ilayka uu kuu soo hadiyeeyo nin baa dayn ku leedahay aq ku leedahay markaasuu wuxuu kuu soo hadiyey ximla tibnin aw ximla shaciirin aw ximla qitin qatin fainahu riban bu uu kuu soo hadiyeeyo ratirar muxuu ahaayey cunto ah shaciir ah ama ma ahe calafka xoolaha ah rati muggii oo hadduu kuu keeno calaf ah ama cunto ah ama raashiin ah oo uu ku yidhahdo warniyo ho daynna waad ku lahayda ogow ha qaadani buuri waa ribe ha qaadanin oo haka ha ka qaadan maxaa yeele waa ribo maxaa yeelay dayntan waxan uu kuu keenay muxuu kuugu keenay calashaani shaani inaad inaad dayn siisay hadda ka hor intaan daynta uusan kaa qaadanoo xaq ku yeelanin miyuu hadiyad kuu keeni jiray ya weligaa hadiyad makuu keenay maya ima keena ayib hadiyadda yaa furay marka hadiyaddan maxay ku timid dayntii waa keenta sooma soo dayn marka manaafacaad keentay ma waa riban ha qaadanay aarkaasi marka waa saxiix waana mawquuf calaa cabdulahi bn salm saxaabigu mawquuf ku yahay laakiin salafkiisu waa saxiix lan buhaarigu buu ku sugan yahay ayb xadiidka ka xadiis ahaan marka kullu qardin jara manfacatan fahuwa riban yani waxa weye dayn kasta oo ruuxii bixiyey manaafacaad u soo jiida waa ribo ka xadiis ahaan waa daciif ka xadiis ahaan ma sugna oo nebigaa yidhi lama dhigi karo muxadisiinta mucdamkood julligoodu way isku waafaqsan yihiin xadiiskaasi inuusan xadiis ahayn oo daciif yahay lianna duruqdiisa wax nabadgelya ma jiro bacdu lfuqahaa oo cilmiga xadiidka aan aqoon badan u lahayn baa saxiixiyey sida maalan imaam alxaramayn iyo eh, hazali iyo hazali iyo imaam alxaramayn iyo fuqahadii madhabka shaaficiga soo garamaysaan laakiin aqoon badan umayna lahayn cilmiga xadiiska sidaas daraaddeed baa wuxuu yidhi alimaam shawkani caleyh raxmatullah wuxuu yidhi wawahima imaamu alxaramayn waalghazali faqaala inahu yasix waxaa ismoodsiis ku dhacay buu imaamulxaramayn iyo hazali markaasaa waxay dhahan buuhi xadiidku waa asaxay walaa khibrata lahuma bi alfanni labadooda midna khibro iyo aqoon umale buu yihi fannigan xadiiska wasadq raximah llahu tacala ma aha waxaa kala gedisan ninku waa faqiih iyo cilmiga xadiisku waa kala duwan yahi saas man imaamulxarameyn iyo khazali labadoodaba kutubtooda markaad fiiriso fanniga xadiidka waa lagaga xoog badnaa daciifka iyo xasanka iyo kala garashadii saxiixadiis waa lagaga xoog badnaa laakiin xagga fiqhiga ayay u lahaayeen baac dheeraada ku lahaayeen xadiiska marka xadiis ma sugna hadduusan sugnayn macnaha uu kutusayose waa sugayn macnuhu waa sax ka xadiid ahaan laakiin sax maaha macnuhu inuu sax yahay waa ijmaac waaba laisku waafaqsan yahay ma dhahayno marka nebigaa yidhi qaala rasuulu sal alay wasalam kullu qardin jara manfacatan fa riba nebigaa yidhi ma dhahayno magaana xadiisaan uma sugna laakiin ka mas'ale ahaan xukunku sidaas sax buu ku yahay maxaan u deliishanaynaa inuu sax ku yahy haduusan xadiiska u ansixinba waxaan u deliishanaynaa ijmaaca saladu ijmac ahaan bay ku sugan tahay cinda alfuqahaa aimada iyo culimmada ijmac waa isku waafaqsanya waxaana ijmaca soo guuriyey ibn alimaam ibnu xasmi ibn cabdilbar albaaji ibnu qudaama qurtubi ibnu taymiya alimaam nawowi keyrkood ijmacaas marka waa ijmac saxw ah. saas man ayib xadiidku muxuu faaideyey marka maxaan ka faa'idaysanaynaa waxaan ka faaidey xadiiahaan uga faaidsan lakin ka qaacide ahaan oo laysla ogol yahay in daynta aan waxba laga intifaacsan karin oo ruuxii bixiyey aan wax manaafacad uusan ka heli karin xadiiskii ka horreeyey maxaa soo marnay marka ya soo nebigii oo dayn qaatay oo markuu gudayay sal alay aslam siyaado raaciy maynaan soo marin tan iyo tiisa laysu waafajinaya marka waxaa laysu waafajinayaa daynta manaafacaadkeeda ay adiga kuu soo jiidayso markaad bixinaysa haddii shardi laga dhigto lagu heshiiyey oo lagu wada hadlay ama curfi ay ahayd oo caadaduba ay sidaa tahay yaanba lagu wada hadlin markaasi waxa weeyaan waa qardun jara manfaca waana ribo markaas markii horeed bixinaysaba waxaad kula heshiisay dayntan waan ku siinayaa laakiin waa inaad waxaa iga siiso waa inaad intaa ii saarto waa inaad mxuu ahay heshiiskaa waxaa kale iga iibiso caqdi kalaad ku xidhay ha waa ku siinahayaa laakiin jawaankan ii yara xamaalo halkaa ii gaarsii daynta waa ku siinahayaa wahaakadaa manaafacaadka marka hore deynta bixinaysa waaba shardi ka dhigatay ama shardi ma ahe curfi weyo almacruufu curfan kalmashruuti shardan buu noqono wixii haddii laysla og yahay oo curfigu yahay isagoo shardi laga dhigto kan ka dhigay miaal cadayn karaa maalan siinaya maalan hadda bunuugta lacagaha la dhigto muxuu ahay accountnadu waa laba midna muxuu ahay waa kan la yidhaahdo muxuu ahay eh, current account la yidhaahdo oo isaga waxba ma fulaan adigaa khidmad lagaa goostaa midna sayfin bay dhahaan magacyo kalena wuu leeyahay waxbaa lasoo saaraa oo markaad lacagta dhigato waxbaa kuu fuulay lacagta meeshaa la dhigtay oo bangiyada la dhiganayahay asalkeeda tafkiifkeeda sharciga ah waa dayn ruuxu uu bangiga siiyey markuu uga baahdana uu ka qaadanayo ayb haddii wasfigeedu uu dayn noqdo dulsaarka la soo saarayo muxuu noqonaya marka ya qardun jara manfaca qardun jara manfaca interestiga waxay la yidhahdaan wasfigiisu waa saas lacag kala adegatay ee wadiicada ah waa kaday o ka qardi oo kale waxa la saarayana waa manfacadiiyo faa'iidadii uu dayntu ay keentay oo lagu saaray ayb taa markay sidaas tahay haddii la yidhaahdaba dee bangiguu dadka isagaa usoo soo anigu ii saara ma dhihin laakiin lacagtan baan iska dhigtay sidaas daraaddeed bangigu waxoogaaguu noo saarahayo waxoogaagii nebigu uu ammaanay odooyadu soma tii nebigu uu yihi sal lay slam axsanukum ina khiyaara naasi axsanuhum qada'an markay noo gureeyeen hadday waxoogaa noo saareen markii horena aanaan kulaba hadlin boonaa shardi ka dhiganin sheekh maxaa jira wadaaday baashu halkaa la martay laakiin waxaa meesha ku jira almacruufu curfan kalmashruuti shartan mar haddii shayga dhaqan ahaan loogu mucaamaloodo idinkoo ku wada hadloo kale ka dhiganta leanna waan og yahay bangigu markuu kaa qaadayana wuu ogyahay adiguna markaad dhigayso waad waad ku talbisad ma inaad afka ka wada hadashaan oo marka sharti laga dhigay waxaa loogama baahan laanna waaba laisla ogyahay sooma saas maana marka haddii curfi ahaan ay tahay ama sharti lagu wada hadlo lafdi ah uu noqdo oo caqdiga markii daynta la bixinahaye la dhigto markaasi wey marka la odhanayo kullu qardin jara manfacatan fahuwa riba markaaba laakiin haddaan ku siiyo dayntii oo dayntii markaan ku siinahay anigana aynay ugu jirin shartina aanan kaaga dhigin ixsaan iyo aan kugu talagalay inaad ka soo faa'iidaysato oo dayntii intaad ku soo danaysato anoon ku talagashanayn aada wax iisoo raacisoo tiraado khayr allah ku siiye hadda niyo wanaag baad ii samaysa bal waxoogaagana qaado taa weeye miduu nebigu yah sal ly aslam ina khiyaarakum axsanukum qadaan soma markaasay noqonaysa waa markaan wax shardi aan horay loo dhiganin layskuma ogeen curfi ahaanna uuna shardig u jira magaa labada suura marka labadaas w ama qaacidada mujmacaana taasay ka hadli xadiiska horeo taasu ka hadlaya farqibaana labadooda udhexeeya waataad ka hadalay hadday masaladu noqoto igu shaqeeya oo diyaar u tahay haddii la khasaarana inuu khasaara wax kaa gaadhaan haddii xoolahani faa'iidaanna faa'iidadii baasantigaad ku qaybsan lahaydeen aad ku heshiisaan marka dayn ma ahe waa mudaarabaa la yidhaahdaa waa ganacsi ma haddaad saa ku wada hadashaa laakiin tani way ka gedisantahay waxayna kaga gedisan tahay xoolaha aad bangiga u dhiibayso unuubta ribooygaan ka hadlaya xoolaha bangiga aada u dhiibayso bangigu damiin buu ka yahay waxbana kama lumi karaan mana khasaari karaan soo saas ma ma khasaari karaan aslan central banki baaban ogoleen aslanba waana meesha cuqbadaba ku noqotayba xataa masaarifta iyo bunuubtan islaamiga ah ee wadanka hadda ka shaqi gashay cuddo waxaa ku noqotay inay marsiiyaan central bank inay marsiiyaan dadka mucaamalaadkaan la gelayno wixii khasaaree ka yimaada waanu qaysan maylan laanna wadanka sharciga u yaalla waa sharcigii bunuubta ribowiga bunuubta ribowigana maba yaqaanaan wax la yidhahdo khasaaro ma yaqaanaan ma marba haddii shaygu noqdo anigu khasaaro kuma jiro oo hadduu khasaara kugu yimaado adiga unbaa qaadan lacagtaasi dayn bay noqotay lacagtaasi dayn bay noqotay ganacsi maaha misaal basiid oo dad farbadan ku mucaamaladaan baan idiin sheegaya oo intaasoo dhamma ka dhowaa in badanoo dadkaa waxay sameeyaan lacag baa isaga taalla uma shaqayso tolmar sponsor buu ku iibsanaya ma adri meesha isaga taalla lacagtii wuxuu damcay inuu ka faaidaysto ruux buu u dhiibaya wuxuu leeyahay lacagtaa waan ku daymiyey ka faa'iideyso anigu hadda mashruuc uma hayo laakiin bishiiba shan boqoloo doolar ii keen aniga lacagtayduna ma khasaarto lafahaygii mar walba waan kugu leeya aniga ka faaiidayso anigana wuxuun ii keen ya maxay noqonaysa marba hadduu ruuxani lafihii isagu damaanayo daynaya lacagtaas adigu ama ganacsigu magacow ama magacyo kale u bixi waa dayn mar hadday dayn isaga ku noqotona waxaad ka hesho wuxuu noqonayaa kullu qardin jarra manfacatan fahuwa riban suuradda waa fudud ma leanna asalka maxaa la rabaa horaan usoo marnay haddaad xusuusan tihiin qaacidada sharcigii waxa weeyaan algulmu bilgurmi xoolahan alkharaaju bidamaan xoolahan hadday khasaaraan cidda khasaaraheedu ku dhacayo baa faa-iidadana iskale ya haddaad ka baxsan tahay khasaaraha inaad faa-idada wax ku yeelato waa xaaraan haddii khasaara hadduu yimaado aada wax kaga jirtana faaiidada idadu waxbaa ku yeela malaa waa meelaha miisaanka daqiiqa ah ee ikhtisaadka islaamiga ee cadaaladda ku salaysan uu kaga gedisan yahay ka reegabeelka galbeedka ribada ku salaysan marka yani waxa weye abwaabtaaso dhan baa soo gelaysa kullu qardin jara manfacatan fahuwa riba lianna abwaabta dayninta iyo dayntu sideedaba waa ixsaan ixsaan waay looguma talagelin in laga ganacsado waxaa loogu talagalay in laysugu ixsaan falo sababtu waxa weye ruuxa markaad wax daymiso ruuxa markaad wax daymiso dayntaasi intay kaa maqan tahay ilaahay agtiisa waxaa lagaaga qorayaa sidii adigoo sadaqaystay oo kale marka ma dhici karta ilaahay agtiisana in laguu qoro sidii adigoo sadaqaystay oo kale dadka agtoodiina aad dulsaar ka qaadato iyo faa'iido waa waa waa sadaqo sooma waa sadaqo kuu maqan waay kullamaa aad dadka kasii fududaysana adiga ajir baa laguu sii qoraya saas daraadeed xadiiska nabiga waxaa kusugan fi saxiix muslim man yasara calaa mucsirin yasara allahu calayhi fi dunya walaakira bal xadiidka waa sugan fi saxiix albukhaari iyo muslim labadaba nin waxaa jiray ummadihii hore inaga ka mid ahaayo oo muxuu ahaay intuu dhintay oo malaa'igtii naftiisii qaaday baa wax khayra loo waayay waxaa la helay war wax khayra mawtahay baa la yidhi maya wax khayra mawdu laakiin markaan dadka la mucaamaloonayo baan dadka shaqaalahayga waxaan dhihi jiray buuri ninkaan wax haysanin ka fududeeya ninkaan wax haysanin u fududeeya intuu heli karo ka suga haddii waxba waayana waaban u dhaafi jiray markaasa rabbi wuxuu yihi tabaaraka watacaala anagaa anigaa kaa mudan inaan wax dhaafo waa kuu dambi dhaafay baa ya waa kuu dambi dhaafay maadaama addoommadaydiibaa u fududayso ka dhaaftay aniguna maanta baan dhaafaya saasuu janno ku galay marka ma sahlana dayntani waa baabu lirfaaq waa baabu lixsaan baabulixsaan hadday tahay baabulmucaawadaat iyo lex jeclo iyo wax ka faa'iidiid ma geli karto soma mucaawadada iyo lex jecladu baab kale leeda baabkani marka waa baabulixsaan ixsaanka in lagu daaya marka dadkii dayni ajir ka raadso ilaahay tabaaraka watacala wax kaga raadso laakiin waxbaa ka raadin adduunyada waxbaa ka doonan saas mana shuruud bay leedahay iyada lafteeda quyuud bay leedahay oo ka mida maala inay tahay manfaca zaaida manfaca ziyaada waa inay tahay manfaca idaafiya waa inaysan ahayn waa inay mutamaxiba lilmuftarib lilmuqrib ay tahay waa inay gooni u tahay ka daynta bixiyey hadday tahay manfaca mushtarag oo labadii darafba si siman ama kal daynta qaatay uu ku badan yahay markaasi waxay culimo badani leeyihiin dhib male waxay miisaan u keenaan masale la yidhaahdo cahdigii salafka la isticmaali jiro o la yidhahdo assuftuja aw saftaja saftijada waxa weeye nin adiga masalan nairobi baad joogtaa lacag baad u baahatay aada badeeca ku iibsato nairobi kadibna gaariso inaad ku geysato lacagtaadii waxay taallaa gaarisa nairobi baad uga baahatay badeecaad nairobi kaga gadan lahay lacagtaadi in gaarise lagaaga soo diro ama kharash bay ku kallifi ama jidkaadan aaminahaybay u baqaysaa nin saaxiibkaayo ah waxaad is hesheen lacagtii aad ka daynsato asaguna lacagtaasi wuxuu rabaa inuu gaarise ka qaato oo laftiisa lacagtii inuu jidka mariyaa ku adag ka baqaya inuu muxuu ahaay jidka mariyo buu ka baqaya waxaad ku heshiiseen marka war aniguna aan ka faa'iidaysto hadda meeshan aan uga baahnahay aan halkan badaca kaga gato adigana khatartii jidkeed ka baqaysay aan kaa baajiyo oo gaariso aan kaa siiyo ayb meeshaa waxay leeyihin marka waa manfaca mushtaraka bayna arafayn soma nin kanina lacagta narowi uga baahnaa tiisii lasoo diri lahayd khatartay geli lahayd soo manfac maa kanina manfacada uu helay maxay tahay lacagta bixiyey daynta bixiyey jidkii khatartiisii uu ka badsaday waa la isku intifaacay marka soma laakiin keebaa manaafacaad badan kala daymiyey baa manaafacaad badan marmarnacaasoo kale suwar noocaasaa jiri kara oo manfacadu ay mushtarak tahay manaafacaad mar walba waa iska jiraan mar marbaa manfacadu waxayba noqon kartaaba aniga lacagtii meelaan dhigama hayo inaan ku daymiyo baaban rabaayo akown baaban kaa dhiganayaaba lacagtaa waan ubakahayaaba horiyo lacagtan isticmaalo markaa u baahda anaa markaa dana iigu jirtaa sooma laakiin naftaydu dan baa iigu jirto lacagtan aan isticmaalana ku danaysanayo dan baa iigu jirta mushtarag weeye laakiin waxaa la diidan yahay in ay noqoto masaladu manfaca oo muxuu ahaaye munfarida ama yani khaas ah yani mutamaxiba muxuu ahaye lilmuqrib ka bixiye inay khaas u noqotana diiday meeshaasay ka imaanaysaa marka muxuu ahaaye masaladan hadda ay xawaaladuhu sameeyaan oo ah iga sii dir iga sii dir waa lagu dhegay ah iga sii dir dib baan kaaga keeniye ganacsiga noocaas waa lagu dhegan yahay xawaaladihiina waa laga kari waxaa loogu dhegan yahay ruuxa markaad intaad lacagta ka sii dirto uu dib kaaga keenayo lacagtan lagaa sii diray waa dayn ma matansama intaan isla dibane waa dayn lagu sii siiyey daynnimada waxaa dheer waa laguu khidmeeyo waa laguu diray soma ayib dib baad ka keentay shirkaddu ma ixsaan iyo samafal iyo daynin iyo doon bay u samaysa maxay u samaysa shahwa ganacsi soosaas ma haddaad maanta ku tiraahdo war sharikad xibnaayo khayr allah mise waa idin ducayde boqolka doolar saada maan idiin keenayo sideeda idaymiya shuruucdaada u taallaba ay aasaasayaashu dejiyeen bay lama dhicin karo soma taasi bay horkeeda ma jir marka laakiin waa ganacsi soma ganacsigiibaa marka wuxuu ogolay raqbada shirkaddu markay lacagta sii bixinayso hadafkeeda muhimka ah ixsaan maaha lakin laakiin hadafkeeda muhimka ah waa ganacsi faa faa'iidada ay qaadatayna waxaa keenay laba sababood sababta koowaad waa lacagtan ay bayn kusii bixisay leanna haddayna bixin lahayn faaiida lama heshay waa midda labaadee khidmadda ay qabatay oo dirista ah labadaasoo isasaaran baa keentay inay faa'iidada hesho sax inaad diridda wax ku qaadato laguma diido laakiin inay dayni meesha soo gasho daynta laga ganacsadaay sax maaha aniga fii nadari iyo buxuusta laga qoreen arkay waxay golaysaa kullu qardin jara manfacatan fahuwa riban munaafacaad kale ay shirkadu ka uruursanayso daydaan ay dadka sii siinayso qaacidadaasay ga muxuu saalatay culimadu ka qoreenna halkaasay ku tasiirinaya laakiin waa adigu xawaaladii ka kar wax yaroo ilahay unaxariista mooye meesha xooladoon baa lagu qabaa marka la iska kari maayo ayb shardiga kale waxa weeye waa inay ay mashruuto tahayo manfacadaasi marka hore deynta la bixinayo waa in shardigeeda la galo saan horeba usoo sheegnay cadayna shardi hore loogu sugin ama curfiya ama lafdiya iyaduna kuma jirto saas man baabu taswiisi wlxajri ah, su-aal baa ninkani soo qora wuxuu leeyahy eh, xadiidkan wuxuu sheegay inuu nebigu sal alay slam sako dayn isaga baxshay marka rasuulku miyuu qaadan jiray sekada laftiisa waa xadiiskii macnaha xadiiskaa soo marray soo garamaysa jawaabtu waxa weeye nebigu xoolaha uu sii daynsaday lafihiisa uma daynsanin masaalixda caamkaabuu u daynsaday masaalixda caamkaa wuxuu u daynsadayna sakaduu ku bixin jiray ee wax lafihiisiiy reerkiisa ugu qaata maaha hada bilahi tawfiiq wsal llahuma wslam cala nabiyina muxamedi wala ali saxbi waslm